alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii halaasat alusuul ama alusuul halaasa as'ilo ku tacalluqda dersiyadii aynu soo qaadannay bacdu alikhwa waxay soo darxiyeen ama soo tuureen su'aal odhanaysa sheikhu markii hore waxau yidhi yajibu calayna tacalumu arbaci masaa'il haddana wuxuu yihi iclam raximaka allahu anahu yajibu cala kulli muslimin wamuslimatin tacalumu halaasi hadihi almasaa'il markaasay isu waafaqaysaa jawaabtu waxay tahay waajibaadku way badan yihiin inay qaar waajib yihiin ma diidayso inay wax kalena waajib yihiin tan iyo tanba waa waajib in la aqoonsado la gartaa waajibaadkuna alwaajibaatu kasiira way fara badan yihiin laakiin tirooyinka waxaa loogu sheegaya litashiil ma aha in markaa tirada laga qaadanayo xasri ama koobis laga qaadanayo masalan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowman laa dilla ilaa dilluh dabeedna toddobadii uu sardiyoo sheegay inta hadhka carshiga ilaahay la hadhinayaa ma waxay ku kooban yihiin toddobada maya waxaa soo arooray ashyaa badan oo kale xaafid ibnu xajar waa ka hadlayaa waxaanu gaadhsiiyey ilaa laba toddobaad oo kale tiro gaadhaysaa in harka carshiga ilaahay la hadhinaayo asaaniidda qawiga ah ilaa koob iyo labaatan bay isku noqonayaan waayahay axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi xadiiska abi daawuudka alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal deedna sagaalkiibuu sardiyey miyay diidaysaa kabaa'ir kale inay jiraan maya axaadiis kalea soo aroortay oo tilmaamaysaa ashyaa kale oo kabaa'iri inay jiraan min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh qaaluu wakayfa yashtimu arajulu waalidayh lafdina wuxuu ahaa yalcanu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah ila aakhirih kabaa'irtayna ka mid tahay buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo saxiixa ku sugan waxa uu sheegayaa ala unabi'ukum biakbari alkabaa'ir qulnaa balaa ya rasuula allah qaala alishraaku billahi wa cuquuqu lwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur ila aakhirih inay ashyaa kaloo kabaa'iri jirto ama akbaru lkabaa'iri diidi mayso in tiradan markaa la sheegay tirooyinka maxaa loo sheegaa tirooyinka waxaa loo sheegaa waxay tahay haddii khilaafkeedu ay soo arooraan waxaa loo sheegaa litashiil wataqriib culamada qaarna waxay yidhahaan markii hore waxaa lagu xambaarayaa nebiga intaa in la ogeysiiyey dabeedna markii dambe loo kordhiyey ayaa markaa lagu xambaaray ahlucilmiga markay sheegayaanu leeyihin intaasaa oo waajib ah yacni laga qaadan maayo hadalkooda mafhuum laga qaadan maayo mafhuum mukhaalafo odhanayo wax kale waajib ma aha marka isdiidi mayso intan baa waajiba iyo intan kalea waajiba isdiidi mayso yacni markaa way iswaafaqaysa kitaabkan salaasatulusul ama usuul salaasa culamada qaar waxay yidhaahdaan wuxuu ka bilaabanayaa yani marka halkan buu ka bilaabanayaa bay yidhahdeen iclam arshadaka allahu litaacati ana alxanifiyata millata ibraahiima an tacbud allaha waxdah ila aakhiri amaa inta ka horraysa rasaa'il kaloo sheikhu qoray oo koobkooban oo lagu kabay weeyaan baa bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen oo midna waxa weeye arbacu masaa'il ahayd midna salaasu masaa'il ay markaa ahayd siday doontaba ha ahaatee waxa weeye isla mawduuc bay ku saabsan yihiin xataa sheikhu haddii aanu isku darin dee mashaayikhda kale hadday isu geeyeen oo isku dareen oo hadalkii sheikha ururiyeen waxa weeye dhibi kuma sugnaan su-aal kale waxay ku saabsan tahay maxaa u dhexeeya iraada sharci iyo iraada qadariye allah wuxuu ku sifaysan yahay iraada doonis nusuus badan baana ku soo aroortay ilaahay inuu wax doono ama lafdatulmashii'a ha ugu soo aroorto wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una low shaaa allahu maa ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiidaa low shaaa rabbuka maa facaluu yacni markaa nusuus badan baa soo aroortay oo lafdatu lmashii'a ku soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay lafdatu liraada facaalu lima yuriid ina allaha yaxkumu maa yuriid marka lafdatu liraada iyo lafdatu lafdatulmashii'a mid walba waxay sheegaysaa doonistay sheegaysaa haddaba mashii'a markaad aragto mashii'adu qadari unbay u timaadaa nusuusta marka la eego qur'aan iyo xadiis baa mawdicay ku soo aroortaba waxay ugu soo aroortay iyadoo looga jeedo iraada qadariya mashii'a sharciya marnaba ma soo aroorin lafdigaas mawaadicday ku timi dhammaan waxaa looga jeedaa tii qadariga ahayd baa looga jeedaa amaa iraadadu labada siyoodba waa u aroortay iraada sharciya iyo iraada qadariya labada mid walba iyadoo lagu fasiraayo waa soo aroortay iraadada sharciyadaa waxaa ka mida wallahu yuriidu an yatuuba calaykum allah wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo yuriidu an yukhafifa cankum waa iraada sharciya inuu idinka khafiifiyuu doonaya yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra qadari loogama jeede sharciyaa loo jeedaa wakada xadiidka saxiixaynka bukhaariya muslim ba ay soo wariyeen waa tilmaamaya inuu ilaahay odhanaayo aakhiro ku odhanaayo kii gaalka ahaa haddaad adduunyada muggeeda aad mulkiyi lahayd maanta cadaabka ma iskaga furan lahayd markaasuu yidhahdaa ilaahayo haa waa iskaga furan lahaa markaasuu allah wuxuu yidhaahdaa qad aradtu minka ahwana min dalika an laa tushrika bii shay-an fa abayta ila an tushrika bihi shay'a xadiiska saxiixa waxa uu tilmaamaya inuu ilaahay ku odhan doono gaalkii waxaan kaa doonay intaa wax ka sahlan adduunyada muggeed inaad cadaabka iskaga furato wax ka sahlan baan kaa doonay waxaan kaa doonay anlaa tushrika bii shay'an fa abayta ilaa an tushrika bii shay'a inaad ii shariig yeelin ee adii waxidoo i keliyaysoo keliga i caabuddo waaxidnimadaydana ictiqaadiso ayaan kaa doonay fa abayta ilaa an tushrika bii shay'a waa diidday mooyaane inaad ii shariig yeesho qad aradtu minka ahwana min dalik maxaa looga jeedaa iraada sharciya walaa iraada qadariya iraada sharciya loo jeedaa iraada sharciya ayaa loo jeedaa furuuqda u udhaxaysa haddaba iraadada sharciga iyo iraadada qadariga waxa weeyaan kow iraadada sharciyadaahi waxay laasimsanaysaa raalli ahaansho iyo jacayl oo wax kastoo ilaahay sharci ahaan u doonay raallina waa ka yahay waana jecel yahay laakiin iraadada qadarigii ma laasimsanayse waa dhici kartaa wax allah jecel yahayna inuu qadar ahaan u doono sida iimaanka mu'miniinta iyo camalka saalix ay la imanayaan mu'miniintu qadar ahaanna waa u doonay sharci ahaanna waa u doonay sharci ahaan waa uga doonay qadarahaanna waa u doono way isu waafaqday isaga nisbadiisii waana dhacdaa waxaanu ilaahay raalli ka ahay inuu qadar ahaan u doonona waa dhacdaa sida kufriga kaafiriinta iyo marka waxaa weeye cisyaanka iyo macaasida lala imanaayo ama ahluliimaan ha la yimaadaan ama gaala ha la timaadeen qadar ahaan iyadoo ilaahay u doonay haddana sharci ahaan kama raalli aha mana jeclaa marka furuuqda waxaa ka mid ah mid waxay laasimsanaysaa ilaaba ilaa raalli ahaansho waa iraadada iraada sharciya laakiin iraadada qadariga ahi shayga marka waxay qadar ahaan ilaahay u doonay kama dhalanayso ilaaba ilaa inuu jecel yaho ka raalli yahay ee kuwa gaaloobay iyo kuwa rumeeyey mid walba yacni wixii ka dhacay oo dhan ilaahay waa doonay haddana kufriga iyo macaasida iyo xumaanta mana jecla kamana raalli ahaa walaa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay ugama raalli ahaa addoommadiisa gaalnimo ugama raalli ahaa farqiga labaad wuxuu yahay aliraadat alqadariya waa laasimatu lwuquuc waxa uu ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa dhacayaan baaqan maayaan laakiin wuxuu allah sharci ahaan u doonay inay dhacaan iyo inaynay dhicin mid walba waa dhici kartaa oo ma aha ilaaba ilaa inay laasim tahay inay dhacdo marka labadaa farqi waa u dhexeeyaan midna waxay tahay iraadada sharciyada ahi waxay laasimsanaysaa raalli ahaansho iyo jacayl wax kastuu ilaahay sharci ahaan u doonay waxaa loo jeedaa addoommada eh, rumeeyaa la yidhi allah rumeeya camal saalixa la kaalaya kufriga ka taga kufriga iska daayo ka fogaada macaasida iyo dembiyada ka fogaada kullu daalika oo ilaahay sharci ahaan u doono addoommada ka doonayna allah waa jecel yahay raallina waa ka yahay laakiin wuxuu qadar ahaan u doonay mid walba waa noqon karaan wax wanaagsan iyo wax khayra mid walba qadar ahaan waa u doonaa wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi yacni saas yada wey iraadada qadariga waa laazimat lwuquuca ilaaba ilaa wuxuu qadaraan u doonay waa dhacayaan maa shaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay yacni markaa inay dhacdo iyo inay dhicin mid walba waa dhici kartaa oo dadkoo dhan iimaan buu ka wada doonay haddana markaa iimaanku kama wada xasilaayo kama wada dhacaayo ee iimaanku ka dhacaya su-aal kale waxay ku saabsan tahay muwaalaadka aynu nidhi gaalada lagama weli yeelanaayo nusuustii adiladana laga qaadanaayo dadka qaarkooda asalkoodu islaamnimo ay ahayd inay muslimiin yihiin ayaa waxaa laga yaabaa inay la yimaadaan waxyaalo shirkiyaad ah oo ay markaa waxa weeye shirku akbar ay sameeyaan iyagoo haddana isleh wanaag baa la imanaysaa kuwa noocaas oo kale miyay soo gelayaan oo xukunkii miyay yeelanayaan kuwii muwaalaadkooda la diiday jawaabteedu waxay noqonaysaa tafsiil baa kollay gelaaya tafsiilka gelayaana waxay tahay qof marka waxaa xujadu ku oogantay oo arrinka iyo marka waxawe ariiqa loo caddeeyey oo iska dhega tiray oo marka waxa weeye markaa wixii u caddaaday inuu aqbalo diiday isagoo adduunyo jeclaysanaya ka noocaasi isagu xukunkiisu wuxuu noqonayaa inuu gaalada la xukun yahay amaa ruux marka waxa isagu wax ta'awulayaa ama jahli markaysaga ku sugan yahay xujadiina aynay ku oogmin ama si fiican aan loogu oogin yacni isaguna markaa ta'awul ama jahli arrinka noocaasa ku samaynaya ka noocaasi isagu waa ka xukun duwanaanaya yuta'anna biamri maa laysku hafsanaya waayo dadka qaarkood baa loo cudraa oo jahli loogu cudraa ma aha qof oo jahli sheegto in loo wada cudraayo eh, laakiin dadka qaar bay dhacdaa in loo cudro taas calaa kulli xaal waxay noqonaysaa inuu tafsiil marka ay yeelanayso yacni bacdii loo cudrayaana waa jiraan aan xukunkoodu noqonayn xukunka gaalada qaar aan loo cudraynna waa jiraan culammaduna taas yadaa aad iyo aad bay u tilmaameen oo uga hadleen yahay labadii aayadoe shalay aynu sheegnay horena waa u sheegnaye wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun iyo aayadda kale allah u yidhi walaqad dara'naa lijahannama kasiira min aljinni waalins waxaa lagu kulminayaa laba weji weji waa in lagu xambaaro labada aayadoodba yacnii laamka ku jiraa iraadada laga dhadhansanayo in la yidhaahdo labaduba iraadadu waa qadari walaqad dara'naa lijahannama liajli jahannama jahannamo darteed waxaan u abuurnay hadda maaragta tacliilka waxaa laga fahmayaa macna liraada doonis doonistaasi markaa waxay noqonaysaa iraada qadariye haddii aayadda daariyaadna qadariye lagu fasiro inay iraadadu tahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun inay caabudaan daraaddeed umbaan u abuuray wax kale uma abuurin haddii la yidhaahdo iraada qadariya laga dhadhansanayaa oo labadaba qadariya lagu xambaaro laba nooc baa lagu kala xambaari aayatu daariyaadna mu'miniinta lagu xambaari aayadda kalena dee waa gaaladu waa caddahay marka aayaddan daariyaadna markaa khaas bay noqonaysaa iraadaduna waa qadariya labada mawdicba waxaana loo jeedaa mu'miniintana waxaa loo abuuray inay allah keligii caabudaan dabadna janno galaan gaaladana waxaa loo abuuray kufriya gaalnimo inay la yimaadaan dabeedna naar galaan haakada haddii lagu xambaaro aayadda daariyaat iraada sharciya lagu xambaaro aayadda suuratulacraaf kollayba iraada qadariya lagu xambaaraya ee aayadda daariyaad haddii lagu xambaaro in iraada sharciya looga jeedo waxaa la odhanayaa aayatu daariyaat waa caamma wa aayatu lacraafi waa khaasa aayadda suuratu daariyaat ku sugan wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun wa caamma oo gaalo iyo muslimba ilaahay wuxuu abuuray inuu cibaado ka doono daraaddeed oo cibaado ku kallifo ya qad aradtu minka ahwana min dalik xadiiskii baa ku marka caddaynaya marka aayaddaasi waxay noqonaysaa caam oo gaalo iyo mu'miniinba caam bay ku tahay noqonaysaa aayadda daariyaat marka iraada sharciya lagu fasiro oo sharcan baa looga wada doonay khalqigoo dhan in iyo jin oo dhan inay allah rumeeyaan allah keligiina caabudaan aayadda mar leyba waxaa lagu xambaarayaa in loo jeedo ciddii marka ahlu naarun in loo jeedo e ciddii ahlu jannaa looma abuurin jahannama looma abuurin waxaa sii caddaynaya yacni xadiiskii ah waa caddaynayaa icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah tafsiirka hore ee labada xaal labada qolo lagu kala xambaaraayo ayuu xadiiskaasina uu sii ayudayaa oo mu'miniintana loo abuuray janno iyo wixii janno lagu geli lahaa oo cibaadada allah keligii la caabudayo ah waa tafsiirkii hore gaaladana loo abuuray jahannamo loo abuuray iyo waxay jahannamo ku geli lahaayeen icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah marka xadiisku wuxuu marka u yahay macnaha hore in qolaba marka waxa weeyaan yacni loo abuuray wax wax kala duwan loo abuuray ayaa xadiiskuna tilmaamaya tafsiirka horuu marka ayidaya waa yahay waxaynu soo marray acdam alwaajibaat oo tawxiidka ah iyo acdam almuxaramaat oo shirkiga ah shirkigana wuxuu inoogu fasiray dacwatu hayrihi macah marka macnaha khaaska oo ah cibaadada in allah cid kale lala caabudo wuu inoogu fasiray siduu tawxiidkaa macnaha khaaska ah uu ku kaaftoomay laakiin macnaha caamkaa ah marka la eego waa ka ballaadhan yahay oo waa in allah un cid kale lala wadaajiyo wuxuu la gaar yahay yacnii allah in lala wadaajiyo cid kale wuxuu la gaar yahay ama cibaadada ha ku saabsanaato oo uluuhiyadii ah istixqaaqa allah cibaadada mutaysanayo haddii cid kale lala caabudo oo bimacnaa cibaadadii wax ka mida ilaahay cidan ahayn loo leexiyo waxaa lala yimi shirkun fi lcibaada ama shirkun fi filuluuhiya haddii ilaahay afcaashiisa uu la gaarka yahay cid kale lala siiyana waxay noqonaysaa shirkun fi rububiya ama shirkun fi afcaali illaah afcaashii allah loo ifraadin lahaa ee loo keli yeeli lahaa oo cid kale lala wadaajiyey marka waa shirkun fi rububiya waxaa jira isaguna shirkun fi lasmaai waasifaat marka saddexda nooce tawxiidka mid walba wax muqaabil u ah yacni shirki baa u muqaabila oo haddii waxa weeye ilaahay cid kale lagu shabaho wa tashbiihu allahi bikhalqihi lala yimaado waxaa lala yimi shirki yacni ku saabsan xaggii sifaatka wakadaa asmaada ilaahay la gaar yahay haddii cid kale lagu magacaabo waa shirki wakada haddii asmaada allaah markaa lagu magacaabo wejigu ilaahay ula gaarka yahay cid kale markaa lagu itlaaqana waa saasi leeg oo in la yidhaahdo waxa weeye cid markaa loo sugo cilmi wax walba uu og yahay oo siduu allah u yahay bikulli shayin caliim wa huwa bikulli shayin caliim haddii la yidhahdo cid makhluuqa ayaa wax walba og waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa marka shirki xaggii asmaada iyo sifaatka galay ayuu markaa noqonaya marka waxaa lahla gaar yahay haddii cid kale lala wadaajiyo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa laakiin almacna alkhaas ayuu sheikhu ku kaaftoomay oo dacwatu hayrihi macahu markuu leeyahay yacni taasuu ku kaaftoomay xadiidku markaa sida uu sheegayo ayaa ka caamsan ayu danbi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak niddan bimacnaa milan wa shabiihan niddan fi alcibaada niddan fii afcaalih niddan fii asmaa'ihi wa sifaatih inaad ilaahay nid u yeesho yacni markaa waxay noqonaysaa dembiga ugu weynaanshaha badan waana shirkigii sheekhu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa kullu ma siwa allahi caalamun wa ana waaxidu min dalika alcaalam marka caalam waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii allah ka soo hadhaa la yidhahdaa rabbulcaalamiin marka la yidhaahdo khalaa'iqdoo dhan buu allah rabbi u yahay kuma gaaraho keliya yacni markaa qayb gaara ama nooc gaara makhluuqaadka caalam waxaa loogu magacaabay waa calamun calaa khaaliqihim wa maalikihim waxay marka amaarad iyo tusin u yihiin lagu garanaayo ciddii abuurtay ee mulkinaysa ee soo darisiisay marka waxa weeye dhammaan caalamiintay soo gelayaan ama shay la noocah lahaado mayaanu lahaan dhammaan waa soo gelayaan kama baxaayo makhluuqaadka qaar ka bixi maayaan rabbu wa rabbu alkhalaa'iq yacni waxa weye dhammaan makhluuqaadku saasay u soo gelayaan buurta waxaa la yidhaha calam macabuurta calam loo yidhi waa la tilmaansadaa wa inna sakhran lata'tamu alhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naaru caalamiintan caalam waxaa loogu magacaabay yacni markaa tusinta ay allah ku tusinayaan oo calamun yacni marka calaa khaaliqihim ay marka yihiin wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu cala annahu waaxidu sheikhu wuxuu yidhi faida qiila laka bima carafta rabbaka faqul biaayaatih wa makhluuqaatih haddii lagu yidhaahdo maxaad rabbigaa ku garatay waxaad tidhahdaa waxaan ku garanayaa aayadihiisa iyo makhluuqaadkiisa aayaad waa jamcu aaya aayadna waxaa la yahay calaamadda ayaa la yidhahdaa atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbasuun marka calaamadda ayaa loo jeeday aayaadka qur'aanka laynoogu sheego waxay u yimaadaan arbacatu macaanin afar macne aayaad sharciya aayaad kowniya alcibar iyaduna nooca mucjisaadka nebiyada afartaa nooc bay ugu soo aroortaa qur'aanka mar makhluuqaadkaa looga jeedaa wa min aayaatihi alleylu walnahaaru walshamsu walqamar wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashicatan faida anzalna calayha almaa ahtazat warabat yani wa min aayaati wa min aayaati suurat ruum imise mawdic baa lagu yidhi marka ina fii dalika la aayaat imise mawdic bay ku soo aroortay waa calaamaad ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudradiisa iyo khaaliqnimadiisa iyo asalinimadiisa lagu aqoonsanayo lagu garanayo waa aayaad kawniya waa aayaad makhluuqaad ah waa aayaad kawni ah weyi nooc labaad waa loo isticmaalaa aayaadka waa aayaadka munazalka ah sida qur'aanka oo kale aayaat ullahi almunazala iyadana aayaat waa lagu itlaaqa qur'aankana waa ku badan tahay oo aayaadka qur'aanka marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamayaa alaayaat almunazala ayaa laga tilmaamaya tilka aayaat lkitaab ay aayaatun min alkitaab waa aayaat sharciya aayaat sharciya weeye macno labaad waa loo isticmaalaa yacni aayaadka in looga jeedo cibrada iyo wax lagu cibro qaato iyadana waa loo isticmaalaa aayaatin lisaa'iliin waa cibar baa loo jeedaya wax lagu cibro qaadanayo qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa waa cibra ayaa loo jeedaa macno afraad waa loo isticmaalaa khawaariqu alcaadaat inama alaayaatu cinda allah lowlaa nuzila calayhi aayatun min rabbih yacnii aayad xagga rabbi ka ahaatay maa lagu soo dejiyo marka waxaa loogu jawaabay aayaadku allah agtiisay ka ahaadeen waa khawaariqu alcaadaat mucjizaadka nebiyada caddaynaya nubuwadooda marka hadda wuxuu u jeedaa shiikhu alaayaat alkowniya walaayaat alsharciya labada nooc buu u jeedaa aayaadka kowniga ee makhluuqaadka iyo aayaadka sharciga ee munasalka ah ee kalaamullaahi ah haddaba markuu sheegaayay labada noocba aayaadku waa soo gelayaani wa min aayaati alleyli waalnahaar waalshamsu waalqamar aayadda allah wuxuu inoogu sheegay makhluuqaadkii wax ka mida inay aayaadka ilaahay ka mid yihiin wa min aayaati alleyli waalnahaaru waashamsu waalqamar afarta mid walibana waa makhluuq waa aayaad kowniya aayaad kowniya weeye laa tasjuduu lilshamsi walaa lilqamari wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun marka allahoo keliya in la caabudo oo ilaaha makhluuqaadka abuuray oo habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa abuuray ee aan cidila abuurin ee keligii abuuray keligii caabuda iyaahuda la soo hormariyey waxaa laga qaadanayaa xasri koobis baa laga qaadanaya taqdiimu maxaquhu taakhiiru yufiidu alxasra afartan waxaa loo soo gaar yeelay xikmada ku jirtaa waxaa weeye masaalixda addoommada ayaa aada ugu xidhan oo makhluuqaadka waxay u leeyihiin fawaa'id fara badan bay u leeyihiin habeenkan iyo maalintan masaalixdii addoommaduna waa ku xidhan yihiin qoraxda iyo dayaxa makhluuqaadku aad bay ugu baahan yihiin oo marka la eego hadday yihiin waxa nool hadday yihiin nabaataadka iyo geedaha hadday yihiin waxa arlada ku nool hadday tahay badaha iyo biyaha kullu daalika yacni waxa weeye qoraxda iyo dayaxa waa u baahan yihiin waana ku intifaacayaan baddu inay marna ay soo fatahdoo soo butaacdo marna waxa weeyaan ay dib markaa waxa weeye maddi iyo jasri inay samayso waxyaalaha ku tacalluqa waxaa ka mid a waxyaalaha xidhiirka ay la leedahay waxaa ka mid a dayaxa soo weynaantiisa u weynaaday dhammaystirmo iyo waxa weeye markaa dayaxuu nuqsaanta u nuqsaamo ishu markay bilato laga bilaabo marba marka ka dambaysa biyaha baddu way soo markaa waxay butaacayaan waa soo siyaadayaan waa soo kordhayaan yacni waxa weeyaan ilaa markaa waxa weeye debadda ay u soo fatahaan marka dayuxu dhammaystirmo kadibna markuu dayuxu nuqsaanta bilaabana dib bay u sii nuqsaamayaan oo usii yaraanayaan waa masale ahlucilmigii hore qadiimka ay sheegeen ibnu kasiir wuxuu ku sheegayaa tafsiirkiisa fii tafsiiri suurati alfurqaan suuratu lfurqaan markuu fasiraayo ayuu sheegayaa oo markaa tilmaamaya qoraxda noolaha arlada ku nool ee aad iyo aad buu u baahan yahay waxyaalo badanoo manaaficana waa ka qaataa waa ku intifaacayaan yacni layr bay u tahay intifaac bay u tahay yacni waxa weeyaan xataa jidhka waxa nooli ee arlada ku nooli yacni waxa weye fawaa'id bay ka helayaan saas hawadeed dadka aan qorax badan helin faytamin dhiigoodu waa dhacaya wuxuu noqonayaa markaysaa markaa waa beddelkeeda inu wax kala isticmaalaa wuxuu u baahan yahay qoraxdii inuu helo ayuu u baahan yahay noolaha kale saas si leeg buu ugu baahan yahay wareeggii dhiiggaa u baahan waxa u baahan fitamin dhiiggiisii baa u baahan waxa u baahan markaysaga lafihiisii baa u baahan yani waxaweye kullu dalika waa u baahan yihiin xataa marka waxa weeye nabaataadka iyo geeduhu waa u baahan yihiin oo marka waxa weeye ay dhirtu baxayso ama ay soo baxayaan waa inay qadar marka qoraxa helaan waxyaalaha ka qayb qaata ayay markaa ka mid tahay calaa kulli xaal manaafic badan baa inoogu sugan isbedbeddelka ay isbeddelayaan habeenka iyo maalinta iyo waxa weeye qoraxda iyo dayaxa qudheeda wax lagu cibro qaato weyn weeye yacni marka waxa weeye noloshiina saasay ugu xidhantahay noloshiina waa markaa ku xidhantahay marka saasaa loo soo gaar yeelay makhluuqaadkao dhan iyadoo markaa ilaahay lagu aqoonsanaayo ayaa ashyaadanna ka sii xag jiraan oo aad yo aad ay marka waxa weeye in lagu cibro qaato ay u mudan yihiin wa qowluhu tacaala waxaa kaloo u daliila hadalkiisa allah u yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalarda fii sittati ayaam ina rabbakum rabbigiin allahu allah weeye aladii kaasoo khalaqa asamaawaati abuuray cirarka waalarda iyo dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood ku abuuray uma istawaa cala alcarshi intaa dabadeed carshiga ayuu ka korreeyey yuqshi leyla annahaar yuqshi ilaahay waa daboolayaa alleyla habeenku ku daboolayaa annahaara maalinta yatlubuhu xaaluu markaa doonaayo xasiisan talaban xasiisan doonis markaa deg dega u doonaayo labada mid walba lagu fasiraa in la yidhaahdo maalinta habeenka doonaysa ama habeenkaa maalinta doonaya yacni sida iyo sidaba culammadu waa ku fasireen waa isdaba joogaan kaannahu markaa is eryanayaan yuqshi ilaahay waa ku daboolaa alleyla habeenka annahaara maalinta ayuu ku daboolaa yatlubuhu xaaluu doonaayo habeenku maalinta xasiisan ay talaban xasiisan doonitaan degdega u doonaayo doonis degdega uu doonaayo ama xaal marka waxa maalintu habeenka doonaysa laba mid walba mudakar innaga afkeenna markaa maalin ay tahay mu'anas laakiin fii lugati alcarab yacni marka alleyl iyo annahaar labada mid walba waa mudakar alleylatu marka la yidhaahdo taa la geliyo taasi waa gaar yacni markaa taaniis lafdiga markaa ku dhacay waashamsa waalqamar wuxuu ilaahay abuuroo kale waashamsa qoraxda waa abuuray waxay ku cadfantahay khalaqa asamaawaati waalarda alsamaawaati waalarda ayay markaa kusii cadfanaanaysa waashamsa ay wa khalaqa ashamsa qoraxda waa abuuray waalqamara dayaxana waa abuuray waannujuuma xidigahana ilaahay waa abuuray musakharaatin wuxuu abuuray musakharaatin xaal la sakhiray oo la layliyey ama la dulleeyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu sakhiray oo amar ilaahay ay ku soconayaan oo goorta uu ilaahay u idmo inay xidigtu soo baxdo ayuunbay soo baxaysaa goorta marka waxa weeye u idmo inay dhacdo ayay dhacaysaa alaa lahu alkhalqu waalamr alaa lahu hooyaay allah waxa u sugnaaday ama baraarugay allah oo keliya waxa u sugnaaday alkhalqu makhluuqaadka waalamru iyo amarka oo sharciga abaa ah u sugnaaday tabaaraka allaahu rabbualcaalamiin tabaaraka allaahu allah ayaa barakadiisa iyo khayrkiisu fara bateen rabbulcaalamiina khalaa'iqda rabbigood makhluuqaadkao dhan kii u rabbiga ahaa ayaa barakadiisa iyo khayraadkiisu ay fara bateen barakadana waxaa la yidhaahdaa alkhayraatu daa'ima khayraadka joogtada ah ayaa la yidhaahdaa marka allah cirarkiiyo dhulka wuxuu ku abuuray lix maalmood gudahood buu ku abuuray qaadir wuxuu ku ahaa inuu ilbidhiqsi ku abuuro innamaa amruhu ida araada shay an an yaquula lahu kun fayakuun allah amarkiisu wuxuu ahaaday oo qura hadduu doono shay inuu jirsiiyo inuu yidhaahdo kun fayakuun yacnii ahaw ama markaa mid jira noqo intaa bes hadduu ku yidhaahdo shaygii wuxuu noqonayaa mid xaasilo jira siduu doonaayo ayaanu markaa u jiraya siduu allah doonaayo ayuu markaa shaygaasi markaa u jiraya marka ilaahay isagoo qaadir ku ahaa inuu ku abuuro marka ilbidhiqsi xikmada ku jirta maxay tahay inuu ku abuuray lix maalmood gudahood bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xikamka waxaa ka mid ah baris ilaahay addoommada baraayo yacnii inay umuuraha deganaansho kula yimaadaan waa tacliiman licibaadihi ta'aniya fi lumuur waa barisuu addoommadiisa baraayo daraaddeed inay umuuraha deganaansho kula yimaadaan oo si deggan u sameeyaan si deggan ay u sameeyaan xikmadaasaa ka mid a xikamka ku jira waa yahay wuxuu kaloo allah inoo sheegay inuu carshiga allah ka korreeyey istawaa waxaa loo jeedaa calaa iyo irtafaca ayaa loo jeedaa istawlaa in lagu fasiraa waa arrin khaladaan sax ahayn salafkiina wax ku fasiray lama hayo saxaabadii iyo taabiciintii wax dariiqaa maray ma jiraan marka waxay ku kulansanaayeen yacni salafka in lagu fasiraayo salafu saalix in calaa iyo irtafaca iyo erayada la midkaa lagu fasiraayo taasay ku kulansanaayeen xataa ashaaciradu shiikhoodii abulxasan alashcari waxa uu ku fasiray in culuwiga looga jeedo ama irtifaaca oo waa diiday istawlaa in lagu fasiro oo waxa uu ku nasgareeyey kutubtiisa istawlaa cidda ku fasirtay istawaa cidda istawlaa ku fasirtay inay tahay muctasilo saas yadaaba ku nasgariyey sida ibaanadaba ku cadiyo kutubo kale uu leeyahayba saas aawadee callaamatu ibnuqayim waa ka odhanaaya walashcariyu yaquulu tafsiiru istawa bixaqiiqati istawlaa min albuhtaani huwa qowlu ahli ictizaali wa qowlu atbaacin lijahmin wa hwa duu butlaani fii kutbihi qad qaalahu min muujazin wa ibaanatin wa maqaalatin bibayaani ashcari wuxuu leeyahay buu yidhi istawaa in lagu fasiro xaqiiqada istawlaa waxay ka mid tahay been abuurka waana qowlka muctasile iyo jahmi ciddii raacday waa qolyaha lumaye siday mareen weeye ay yidhaahdeen wuxuu sidaa ku sheegay oo ku yidhi kutubtiisa hadday muujaska tahay waa kitaabuu leeyahay iyo ibaanada hadday tahay alibaana can usuuli diyaana waa kitaab kale uu leeyahay bal culammadu ku sheegaan aakhiru kutubi Eh, kitaab qoro kitaabkii ugu dambeeyey iyo wa maqaalatin maqaaladan wuxuu u jeedaa kitaabkiisa uu leeyahay maqaalaat alislaamiyiin wa lmusalliin yani saddexa kitaaba waa matbuuc marka sidaasuu ku nasgariyey marka ashaaciradii u abtirsanaysay abulxasan alashcari waxay markaa tii uu abulxasan ashcari diiday ee muctasile iyo jahmiye u tiiriyey tii bay ku fasirayaan marka calaa kulli xaal tafsiirka noocaasi waxa weeye waa ta'wiil marka baatila ah oo aan bannaanayn marka weeye saxduna waxay tahay in istawaa lagu fasiro calaa ama irtafaca lagu fasiro waa yahay waxaana la marinayaa meelaha markaa sifaadka kale la mariyaa la marinayaa alimaam maalik waa ku yidhi alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca istiwaagu waa mid aan laga jaahil ahayn bimacnaa waa mid la garanaayo riwaayada kale waxay sheegaysaa alistiwaau macluum walkayfu hayru macquul kayfkana ma garanayno oo ma caqliyaynayno waxay la mid tahay riwaayada kale ee laga soo wariyey imaam maalik walkayfu majhuul kayfkana waa laga jaahil yahay oo waa ka jaahilnaho ma garanayno kayfiyada allah uga korreeyey allah isagaa garanaayo waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyaa istiwaaga lafdan wa macnan in la rumeeyaa waa waajib waasu'aalu canhu bidca in la isweydiiyaa kayfiyadiisana waa bidco ma aha marka asalka istiwaaga bidcaa lagama tilmaamaayo macnihiisa marka in la fasiraana inuu bidco yahay laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa waasu'aalu canhu ay cani ilkayf waayo ninku muxuu su'aalay alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa allah carshiga ayuu markaa ka korreeyey istawaa kayfa istawaa kayfiyaddu weydiiyey asla almacnaa ma weydiin kayfiyaddana khalqigu jaahil bay ka yihiin laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu yacni siduu allah yahay allah oo keliya og allah oo keliya ayaa og marka kayfiyada sifaadka ilaahay yihiin allaahum garanaayo daatadiisu siday tahayna allaahum baa garanaya marka sidaas aawadeed in waxa weeye yacni la yidhaahdo in la fasiraa bidca ah oo maalik baa sheegay waa qowl baatilah waa qowl aan sax ahayn waasu'aalu canhu can ilkayf waa kii uu soo sheegay kayfa istawaa tii buu leeyahay kayfiyada in laysu su'aalo ayaa bidca ah waayo khalqigu markaa ma garanayaan kayfiyada iyo markaa qaabka uu yahay ma garanayaan laakiin aslulmacnaa inuu culuw iyo irtifaac yahay waa garanayaan allah carshiga waa ka koreeyaa waa istiwaa'an yaliiqu bihi waa marka la ijmaaliyo waa saas laakiin istiwaa'an yaliiqu bihi marka leeyahay haddii looga jeedo macnaha lama garanaayo waxay noqonaysaa tafwiidkii mutlaqa ahaa dee sax markaa noqon mayso laakiin asla almacnaa haddii la sugo oo looga jeedo yaliiqu bihi kayfiyaddiiyo kunhiga looga jeedo dhibi kuma sugna cibaarase ka waadixa ka fiican oo la yidhaahdo yacni istiwaa'un yacni istiwaaga allaha istiwaa iyo irtifaac baa u sugnaaday uu markaysaa carshiga ka korreeyo oo carshigu ilaahay ka korreeyey min hayri tamhiilin walaa takyiifin wa min hayri taxriifin walaa tactiil iyagoaan macnaha laga madhnaysiinayn macnaha la beddelayn yacni sifada khalqiga aan lagu shabbahayn kayf aan loo sheegayn kayfiyad mucayana aan loo tilmaamayn laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu waayo allah yacni sida uu yahay ee sifaadkiisu yihiin allah isagunbaa garanaya khalqigu ma garanayaan mana koobayaan walaa yuxiituuna bihi cilmaa allah cilmi ku koobi maayaan cilmi kuma koobayaan kayfiyada in la garanayaana waxay ka mid tahay min baabi alixaadati bilcilm ayay ka mid tahay bal jannadu kayfkay tahay inaan garanaynin fama baalu khaaliqi iljanna ya saynu garan karraa kii jannada abuuro allah ah kayfka iyo qaabka uu yahay waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey acdadtu licibaadiya asaalixiin allah baa odhanaya acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar marka wax kastoo qalbi bashar ku soo dhaca yacni jannadu waa ka duwan tahay walaa khatara calaa qalbi bashar marka waxa weeye haddii jannadii oo makhluuqaad sidaa laga yidhi khaaliquljannana sida uu yahay inaanu qalbigeenna ku soo dhici karin waxa weeye waa cala sabiili alawlaa waalaxraa waa yahay allah waxa uu sheegay alaa lahu alkhalqu waalamru allahoo quraa makhluuqaadku u sugnaadeen laa lighayri cid kale uma sugnaan allah baa abuuray makhluuqaadka allah baana mulkiya cid la abuurtay iyo cid la mulkidaa toonna ma jirto waalamru amarkuna allah buu u sugnaaday waa sharciga amarka waxaa looga jeedaa sharciga ayaa laga tilmaamaya culammadu waxay yidhaahdaan marka amri la sheego nahyiguna taabic buu u yahay nahyiguna taabic buu yahay khalqi waxaa loo jeedaa waa facli oo bimacnaa mafcuula ay lmakhluuq makhluuq baa laga tilmaamaya marka makhluuqaadkao dhan buu ku dhacaya asha ku jirta oo waxay noqonaysaa yacni waxa weeye istiqraaqiya ayay noqonaysaa ama jinsiya wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya walmaqsuudu ana lafda alamri ida utliqa tanaawala annahya min qowlihi atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa uli lamri minkum marka waxa weeye wuxuu tilmaamay amar haddii la itlaaqo nahyiguna waa iska soo gelayaan ilaa uu ka yidhi faannahyu daakhilun fiihi yacni hadal baa udhexeeya calaa kulli xaal marka la yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru amriga sharcigaa looga jeedaa marka awaamirtiiyo nawaahidiiba waa soo gelayaan labaduba waa soo gelayaan amriga ilaahay wuxuu u qaybsamaa amri kowni iyo amri sharci marka cumuumkaana fiican in la yidhahdo amarka sharciga ah iyo amarka kownigiiba waa soo gelayaan amarka kowniga ahi waa kuwa ilaahay ashyaada ku abuuraayo kuna qadaraayo innamaa amruhu idaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuun waa amarkii kowniga ahaa waa amarkii kowniga ahaa weeye kownuu qiradatan khaasi'iin waa amarkii kowniga ahaa weeye shay kastuu allah abuuraya kun buu ku odhanaya marka waxa weye waa amarkii kowniga ahaa weeye amarka kalena waa amarka sharciga marka labaduba allah bay u sugnaadeen labaduba allaah ayay u sugnaadeen tabaaraka allahu rabb alcaalamiin allah baa barakadiisi iyo khayrkiisu fara bateen tabaaraka wa min albaraka barakaduna waxaa la yidhahda alkhayraatu daa'ima la yidhahdaa khayraadka joogtada ah baa la yidhahdaa bacdu ahlicilmi waxay ku fasiraan tabaaraka tacaadama iyo tacaalaa iyo bay ku fasiraan waa tafsiirun billaazim macnaha ka laazimaya in lagu fasiray ayay markaa noqonaysa tabaaraka allahu rabbu alcaalamiin allah baa barakadiisu iyo khayrkiisu fara bateen cidaan allah ahayna tabaaraka lama yidhaahdo tabaaraka lama yidhaahdo marka waxa weeye makhluuqaadka in laga fekero oo lagu cibro qaato yacni iimaan baa qofkii ugu kordhaaya tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illaah marka waxa weeye yacnii in marka eh, laga fekero weeye makhluuqaadka sheikhu waxau uhi raximah ullah waalrabbu huwa almacbuudu rabbigu huwa almacbuudu waa ka la caabudo weeye waddaliilu qowluhu tacaala waxa u daliila hadalkiisa allah u yidhi yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda aladii kaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka hortiin ahaaday yacnii makhluuqaadkii idinka horreeyey iyo dadkii idinka horreeyeyna waa allaha abuuray weeyi lacallakum tattaquun waxaa u caabuddaan sidaa allah uga baqataan yani u caabuda aladii aladiida aladiida ka bedel ucbuduu rabbakum aladii caabuda rabbigiin aladii kaasoo jacala lakum alarda jacala markaa yeelay lakum idinka aawadiin u yeelay alarda arlada firaashan ay mafruushatan mid la goglay ka yeelay jacala bimacnaa sayara haddaad u fasirto firaashan waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad ama jacala abuuray lakum idinka aawadin u abuuray alarda arlada firaashan ay mafruushatan xaalay goglan tahay oo la goglay yacni markaa idin abuuray waasamaa'a samadana ka yeelay binaa'an ay daata binaa ama mabniyatan mid dhisan ka yeelay ama mid dhisma u saaxiiba haddaad markaa khalaqa u fasirto jacala haddaad khalaqa u fasirtona binaa'an waad xaalaynaysa marka wa anzala soo dejiyey min asamaa'i xagga samadoo cirka ka soo dejiyey maa'an biyo ka soo dejiyey oo fa akhraja soo saaray bihi sababta biyaha ku soo saaray bacdu waa sababiyo min asamaraati xaaluu midhaha ka mid yahay risqan arsaaq soo saaray lakum idinka aawadin u soo saaray ama risiqaasoo lakum idinka idiin sugnaaday aa ku intifaacaysaan falaa tajcaluu lilaahi andaada falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi allah mid u sugan ha ka yeelina kaa'inatan lilah amdaadan ay ashbaahan wa amhaalan qaara ilaahay ku shabbahdaan ama qaara ilaahay la sintaan oo marka waxa weeye wuxuu la gaarka yahay aad la siisaan niddu shay waa miluhu wa shibhuh anniddu iyo annadiidu labadaba waa la yidhaahdaa marka andaadna waa jamac yacnii niddun baa lagu jamciyey andaad waa sida shibhun ashbaah milun amhaal wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba way iska waafaqayaan marka allah qaaraa ku shabbahdaanoo la sintaan oo wixii allah la gaarka ahaa aad la siisaan allah u yeelina wa antum taclamuun walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan annahu laa nidda lah inaanu ilaahay wax nida lahayn inuu keligii isagu makhluuqaadka abuuray keligii jirsiiyey keligii arsaaqayo keligii maamulayo idinkoo sidaa ogsoon ilaahay cid kale ha la caabudine cibaadada isaga u gaar yeelo khasaa'istiisa isaga keligii yacni u keli yeela qaala ibnu kasiir ibnu kasiir waxa uu yidhi waa saaxibu tafsiir weeye waxaa la yidhaahdaa ismaaciil ibnu cumar ibnu kasiir baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa laqabkiisa cimaad uddiin marna waa lasoo ikhtisaariyaa alcimaadu bnu kasiir baa la yidhaahdaa abulfidaa baana la odhan jiray kitaab tafsiiruu leeyaho aad u qiimo badan maa la garanaya kutubo badan oo kalena waa leeyahay ama taarikh ha noqdaan ama khayrkood ha noqdaan albidaaya walnihaaya iyo marka waxa weye kutubo kale oo mutacadida ayuu markaa leeyahay sheekh cilmi badan buu ahaa oo mu'arikh ah oo mufasir ah oo xaafid ah ayuu marka ahaa oo faqiih ah kitaab weyn oo fiqigana waa lahaa waa alaxkaam alkubraa la odhan jiray laakiin badankiisii waa lumay qidca yar mooyaane waxba lagama hayo wuxuu dhintay toddoba boqol toddobaatan iyo afartii waxaanu ka mid ahaa ardaydii ibnu taymiyu ka mid ahaa wuxuu dhintay laakiin toddoba boqol toddobaatan iyo afar ayuu dhintay waa yahay raximahu llahu tacaala allah u naxariistay wuxuu yidhi alkhaaliqu lihadihi alashyaai ka abuuray ashyaadaas makhluuqaad ka abuuray huwa almustaxiqu lilcibaada waa ka cibaadada mutaystay weyi saasuu markaa ku tacliiqiyey lafdan marka hadalkani kuma yaallo lafdi ahaan uguma yaallo ibnu kasiirka tafsiirkiisa laakiin macnan buu ugu yaallaa marka waxa weeye sheikhu bilmacnaa buu ku soo naqliyey waxa billafdi kuma soo naqlin aayadda uu sheikhu soo qaatay horta kow wuxuu yidhi rabbigu waa macbuud oo macaanida alrabbi ah uu leeyahay waxaa ka mid ah erayga in almacbuud lagu fasiro oo qaarkood buu u soo arooraa macbuud iyadoo looga jeedo erayga rabbi iyo marka waxa weeye iyo ilaahna waxa weeye marna isku macnay noqdaan marna waa kala duwanaadaan yacni ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca haddii waxa weeye ay kulmaan oo isku meel lagu sheego laba macnay kala noqonayaan haddii laakiin midkood la sheego ka kalena waa soo gudagalaa ka kalena waa soo gudagalaa marka wakhtiyada qaarkood baa arabbi looga jeedaa bimacna almacbuud looga jeedaa marka ma aha mar walba macnihiisu inuu macbuud yahay ma aha ee waxa weeye marna almacbuud baa loo jeedaa marna alkhaaliq ama almaalik ama alsayid ayaa loo jeedaa ama almuncim yacni macaanidaa kala loo isticmaalaa saas aawadeed baa laysugu cadfaa marka laysugu cadfo macnihii wuxuu noqonayaa inuu kala duwanaanayo waa sida iimaan iyo islaam iimaan iyo islaam mar waxay noqdaan bimacnan marna waa kala tagaanoo kala macnay noqdaan oo iimaan inta la sheego ayaa loo jeedaa yacni markaa wixii baatina loo jeedaa sida xadiisu jibriil islaamnimadana looga jeedaa ashyaada daahirka ah akhbirnii can alislaam قال أن تشهد an لا ilaaha إلا الله wa ana muxamadan الله llah الصلاة tuqiima asala wa tu'tiya azaka ila الخمسة arkaanu lislaam alkhamsa ayaa la taxoo la tiriyey uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam akhbirnii can iliimaan markuu yidhi jibriil wuxuu nebigu ugu jawaabay an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih marka taasi waa cinda alikhtiraan waa macnaa lagu kala fasira marna isku macnay noqdaan ina addiina cinda allahi alislaam diinka laga raallidaya la aqbalaya allah agtiisa waa islaamnimada iimaankii ma ka maqan maya iimaankii waa ku jira islaam biduuni iimaan laa yuqbal yacni ilaahayna raalli kama aha lamana aqbalaayo waman yabtagi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin yacni islaamka lagu badbaadayaa ilaaba ilaa waa inuu waxa weeye markaa khasaarihii laga badbaadayaa waa inuu iimaankii yani markaa weheliyaa iimaanka laftiisa marka gaar loo sheego yani islaamnimadii waa soo gelaysa islaamnimadii waa soo gelaysa marka waxa weeye cinda alifraad iyo cinda aliqtiraan ayaa kala duwan waxaa la mida ah miskiin iyo faqiir miskiin iyo faqiir marka la ysku cadfo lama macnay kale noqonayaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin yacni sadaqaadka ama zakawaadku waxay u sugnaadeen fuqarada iyo masaakiinta maxaa la isugu cadfay waxaa laga tilmaamayaa midna waxa weeye waa kuwa wax haysta laakiin waxay haystaan aynay ku fillayn waa masaakiinta wax waa haystaan oo eber ma laakiin waxay haystaan kuma filla fuqaraduna waa ayo fuqaraduna waa kawan waxbaba haysan yacni laba noocoo kala duwan weeye markaa la isku lamaaneeyo laakiin marka ah, qole ahaan la sheego aan ka kale la sheegin kii kalena waa soo gudagelaya faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiintiina waa ku jiraan marka waxa weeye alrabbu yo alilaah marka laysku cadfo laba macnoay kala noqonayaan qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas yacni ma waxay ka dhigan tahay marka waxa weeye rabbi nnaasi rabbi nnaasi rabbi nnaas in la yidhi oo kale mise wax farqiyaa jira labaduba waxay ku wada dhacayaan allah laakiin midna waxaa la sugayaa xaggii rubuubiyadiiyo ilaahay afcaashiisii maliki nnaas inuu maalik yahay oo markaysaga yani boqorkii yahay oo mulkiyo iyadoo allah looga jeedo ilaahi nnaas inuu macbuudka la caabudaayo yahay marka farqa jira asmaaullaahi ma bimacnan baa mise farqa udhaxeeya asmaaullaahi waxay culammadu yidhaahdaan asmaa'ullah magacyada ilaahay waa mutaraadifatun biictibaar mutabaayinatun biictibaarin aakhar si waa isugu mid sina waa u kala duwan yihin siday isugu mid yihiin waa maxay inay musame keliya ku wada dhacayaan oo allah ku wada dhacayaan oo magacyo allah ay wada yihiin oo addaatu lmuqadasa daatadii ilaahay magacay u yihiin xagga mutaraadif bay ka yihiin xag kalena waa ku kala duwan yihiin oo macnaha ay koobsanayaan ee sifaadka ah ila isimku sifuu koobsanaya calam mujarada ma ahe calam magacun looga jeedo aan macno koobsanayn muraadku ma aha macaani buu koobsanaya macnuhu koobsanaya waa kala duwanaanaya oo alcaliim iyo alsamiic iyo alkhaaliq iyo alqadiir iyo aljabbaar iyo almutakabir iyo alraxmaan yani waxa weeye furuuq baa udhexaysa marka waxa sifatu raxma yani sifatu alcilmi sifatu alkibri sifatu samci sifatu alkhalqi iijaadka iyo jirsiinta sifooyinka caynkaasa ayay marka waxa kala tusinayaan marka waxa weye xaggaasaa farqi uga dhaxeeya calaa kulli xaal wuxuu ka tilmaamayaa in waxa weeye markaa rabbi hadda markaa macaanidii loo isticmaali jiray macno ka mida oo wakhtiyada qaar loogu isticmaalay ayuu markaa tilmaamay warabbu huwa almacbuud rabbigu waa macbuudka weeye bimacnaa rabbiga xaqa ahi waa macbuudka xaqa ah weeye oo allah markaa keligii waa in la caabudaa isagaa mutaystay in la caabudo kii makhluuqaadkao dhan abuuree mulkinaayey ayaana xaqu leh isaga in la caabudo almacbuudu bixaq waa isaga cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum rabbigiin caabuda aladii khalaqakum idin abuuray ilaahay idin abuuray caabuda idinka iyo dadkii idinka horreeyeyba abuuray si allah uga baqataan yacni abuurista uu abuuray makhluuqaadka ee aan cidinla abuurin ee aan cidinla wadaagin daliil waxay u tahay inuu keligii xaqu leeyahay in la caabudo aladii jacala lakum alarda firaashan waasamaaa binaa'a marka ilaaha afcaasha la keliyoobay cibaadadana u gaar yeela oo u keliyeeya isagunbaa cibaadada mutaystaya waxay culammadu yidhaahdaan tawxiid arububiya yastalzimu tawxiid alcibaada ama tawxiid aluluhiya rabbinimada in ilaahay loo keliyeeyo o ilaahay afcaashiisa loo keliyeeyo oo loo caqiideeyo inuu la keli yahay waxaa ka dhalanaya oo ka laazimaya in cibaadadana ilaahay loo keliyayo keligii la caabudo saas aawadeed baa marka la sheego inuu ilaahay isagu wax abuuray isagu markaa wax arsaaqayo isagu makhluuqaadka u maamulayo isagu u mulkinaayo waxaa laga daliishanayaa maxay in cibaadadana loo keliyayo falaa tajcaluu lilaahi amdaadan wa antum taclamuun ilaahay andaad ha u yeelina qaar aad la masaynaysaan ama la simaysaan ama ku shabahaysaan oo khasaa'istiisii oo cibaadadu ka mid tahay aad la siinaysaan allah ha u yeeline u gaar yeela wuxuu la gaarka yahay oo cibaadadu ka mid tahay keligii caabuda cid aan la caabudaan yaynay jirin kadib wuxuu ka warramayaa anwaacda cibaadada ayuu ka warramayaa oo marka waxaweyn yani u tusaalaynaya adiladeedana uu sheegayaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk